بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف وفي البخاري مرفوعا صحيح البخاariga waxaa ku jirta xadiis nabiga laga wariyey salى الlahu عalيه وعalى آله وسلم oo uu yidhi man أkhada أmwaala الnaasi qofkii qaata dadka xoolahooda yuriidu adaa'ahaa marka uu qaadanaho uu daynsanaana wuxuu rabaa xoolahaas inuu iska bixiyo xooluhu soo daynsaday daynkaas inuu iska gudo oo uu iska bixiyo ayaa niyadiisa ku jirta markaas xoolaha uu soo qaadanaa addaahaa amwaashaas iyo xoolahaas allaahu ilaahay canhu asaga waa ka gudaa xoolihii uu soo daynsaday oo uu ku soo daynsaday niyad ah inuu iska bixiyo ilaahay waa ka bixinaa waman akhadahaa qofkii dadka xoolahooda qaata oo soo deynsada yuriidu asagoo raba itlaafaha xoolahaas inuu baabi'iyo oo uu isticmaalo oo uusan iska gudin niyadaasuu ku soo daynsaday faasidada ah atlafahu allah allah ayaa asaga baabi'iya aljazaau min jinsi alcamal wuxuu yidhi fandur fiiri kayfa jacala anniyata sida nabigu uu uga dhigay niyada assaalixata ee fiican sababan sabab qawiyan adag oo culus lirisqi wa adaa'i illaahi canhu sabab adag ayuu nabigu ka dhigay sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam niyada saalixada ah oo u sabab ah qofku inuu arsaaqad helo inuu xoolo helo iyo sidoo kale sabab u ah ilaahay deynkii uu qaatay inuu ka gudo deynka in laga gudo iyo arsaaqad in la siiyo waxaa sabab u ah marka uu xoolaha qaadanaa niyo fiican inuu ku soo daynsado oo ah inuu iska bixiyo markuu xoolo helo wa jacala sida nabigu uga dhigay fiiri anniyata sayi'a niyada xun oo ah inuusan xoolahan bixin sababan sabab uga dhigay litalafi isagii inuu baaba'o walitlaafi iyo xoolihiisii in la baabi'iyo isaguna uu baaba'o xoolihiisiina la baabi'iyo waxaa sabab u ah xoolahan marka uu soo qaadanayay niyada faasidada ah oo uu ku soo qaatay wa kadaalika sidaas sidaasoo kale tajri niyatu niyadu way socotaa fi lumuuri almubaaxa arrimaha mubaaxa niyadu waa gashaa shayga mubaaxa ah oo qofku hadduu sameeyo ajirna uusan ka helayn hadduu ka tagana uusan ku dambaabayn niyadu waa gashaa walumuuri dunyawiya iyo arrimaha adduunyo fa inna man qasada qofka ujeeddadiisu ay tahay bikasbihi shaqaysiga uu shaqaysanaa wa acmaalihi iyo camalka uu samaynaa qofka maqsadkiis uu yahay wa acmaalihi iyo acmaashiisa addunyawiyati ee adduunyo qofka ujeeddadiisu ay tahay iyo walcaadiyati acmaashiisa caadiga ah acmaashiisa dunyawiga ah sida tijaaradiisii iyo ziraacadiisii iyo acmaashiisa caadiga ah oo dadku ay la wadaagaan sida cunitaankii iyo cabitaankii iyo hurdadii qofka ujeeddadiisu ay tahay alisticaana bidaalika arrinkaas inuu u kaalmaysto cala alqiyaami bixaqi illaahi inuu u istaago xaqa ilaahay uu ku leeyahay wa qiyaamihi bilwaajibaat iyo inuu u istaago waajibaadka addoommuhu ay ku leeyihiin iyo walmustaxabbaat waxyaabaha sunnooyinka ah inuu fuliyo qofka uga qasdaa wastasxaba haadihi niyata asaalixa niyadan saalixada ahna wata oo qalbigiisa ay ku jirto fii aklihi markuu wax cunaa wa shurbihi markuu wax cabaa wa nawmihi markuu seexanaa wa raaxaatihi markuu raaxaysanaa xoogaa u nasanaa wa makaasibihi iyo shaqaysigiisa inqalabat caadaatuhu cibaadaat caadooyinkiisii waa isbedelayaan waxay isu bedelayaan cibaadaat oo macnaheedu uu yahay hurdadiisii ajir baa laga siinaa cunitaankiisiina ajir baa laga siinaa cabitaankiisiina ajir baa laga siinaa tijaaradiisii iyo acmaashiisii dunyawiga ahaydna ajir baa laga siinaa sida ajir looga siiyo salaadda iyo sakada iyo xajka iyo wixii la mid ah sababta uu uga hela ajirka maxay tahay waa niyada saalixada ah oo gashay acmaashan dunyawiga ah iyo caadaadkan waa tii uu yidhi abuu muusa alashcari innii la axtasibu nawmatii kamaa axtasibu qowmatii wuxuu yidhi salaadda marka aan u taaganahay ajirka aan ka rabo ajir lamid ah aan ka rabaa uu yidhi marka aan jiifo asagoo hurdaa ayaa ajir loo qoraa sida ajir loogu qoraa marka salaatuleylka uu taaganya sababtu maxay tahay intaan uu jiifo wuxuu ku jiifaa niyo saalixa ah niyo fiican oo ah in marka salaadda uu istaago hadhowdii uusan gamaayoon hurdada wuxuu rabaa inuu u kaalmaysto salaatuleylka niyadaasuu ku seexday ajiraa loo qoraa haddaba wa baaraka allaahu ilaahay lilcabdi addoonka waa u barakeeyaa fii acmaalihi acmaashiisa shaqooyinkiisa waa loo barakeeyaa wa fataxa lahu ilaahay wuxuu u furaa min abwaabi alkhayri khayrka iridihiisa iyo warrisqi iyo arsaaqadda iridaheeda umuuran baa loo furaa laa yaxtasibuhaa aan markii hore ku soo dhacayn wuxuusan xisaabta ku darsan ayaa loo furaa oo ah abwaabu alkhayri waarisqi walaa takhturu lahu calaa baabin oo qalbigiisa aan ku soo dhicin albaal waa qalbiga waman faatathu haadihi niyatu saalixa qofkii niyadan saalixada ah ay dhaafto lijahlihi inuusanba garanayn darteed oo uu moodo cunitaankan iyo cabitaankan iyo hurdadan waxaa jiroo laga helaa inaan la arag ow tahaawunihii ama waa yaqaanaahe laakiin waa iska fududaystay falaa yaluumanna ilaa nafsahu naftiisa cid aan ahayn yuusan eedayn naftiisa cid aan ahayn yuusan la diririn wa fi saxiixi canhu sala allahu calayh wacala ali wasalam nabiga waxaa ka sugnaaday oo saxiixa uga sugnaaday annahu qaala inuu yidhi xadiidka waa mutafaq calayhi bukhaari iyo muslim labadaba waa xadiidkii sacad ibni abi waqaas markii uu xanuunsaday oo nabigu yimid sala allahu calayh wacala alihi wasalam waxaa fiicnayd marka inuu yidhaahdo wa fi saxiixayni canhu ay can inabiy sala allahu calayh wacala alihi wasalam annahu qaal inuu yidhi inaka adiga sacad ibni abi waqaasow lan tacmala ma samayn doontid camalan camal tabtaqii bihi wajha allah oo aad ku raadine raalli ahaanshaha ilaahay wejiga ilaahay aad ku raadine ilaa ujirta calayhi camalkaas hadduuba jiro aad ku raadine wejiga ilaahay ajir baa lagaa siinaa xataa maa tajcaluhu fii fimra'atik xitaa haddii uu yahay shaygaas aada raalli ahaanshaha ilaahay ku raadine raashinka haweenaydaada aada cunsiine xataa maa tajcaluhu xitaa haddii uu yahay waxa aada geliday fii imra'atik haweenaydaada afkeeda fii fimra'atik laba xarfu jara la moodaa laakiin laba xarfu jar ma aha kan hore waa xarfu jar laakiin midka dambe waa isim waxay ka dhigan iyadoo la yidhi fii fami imra'atik haweenaydaada afkeeda xitaa wixii aad gelido oo cuntadeeda ajir baa lagaa siinaa laakiin waa inaad ilaahay raalli ahaanshihiisa iyo ajir aad uga rabto hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay qofka carruurta asagu uu dhalay biilka uu biilaa iyo xaaskiisa biilka uu biilaa ajiruu ka heli karaa laakiin waa inuu niyeysto oo uu niyaysto waajibkii ilaahay uu saaray inuu ka soo baxo waa inuu niyaysto niyada saalixada waa inay ku jirto faculima bihaada arrinkan waxaa laga fahmay anna haada alxadiid xadiidkan oo xadiid cumar fi niyaat jaamicun inuu soo uruuriyey liumuuri khayri jaamicun inuu soo uruuriyey liumuuri alkhayri kullihaa arrimaha khayrka oo dhan inuu soo ururiyey faxaqiiqun bilmu'min aladii yuriidu najaata nafsihi qofka mu'minka ah ee raba naftiisa inay badbaado waxaa ku wanaagsan wa nafcihaa iyo naftiisa inuu wax taro addoonka raba waxaa ku fiican an yafhama inuu fahmo macna hada alxadiid xadiiskan macnihiisa wa an yakuuna alcamalu bihi ay bi hada alxadiid ku camalfalidda xadiiskan lagu camalfalaana inuu ahaado nasba caynayhi markasta indhihiisa mid hor yaalla markasta mid ku soo dhacsiisanaa laga wadaa mar waa inuu ku soo dhacsanaado fii jamiici axwaalihi axwaashiisa oo dhan iyo wa awqaatihi iyo waqtiyadiisa oo dhan wa amaa xadiidu caaisha radi allaahu canha xadiidka caaisha miya fa ina qowlahu nebiga hadalkuu yidhi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam man axdada fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad ow ama hadalka nebiguu yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa rad fayadullu wuxuu ku tusiyaa bilmanduub wa bilmafhuum macno ayuu kugu tusiyaa manduuqiisa iyo mafhuumkiisa manduuqa oo ah waxa laga fahmaa lafdigiisaan iyo mafhuum oo ah waxa laga fahmaa lafdigan cagsigiisa marka cagsi laga dhigo mafhuumna waxbuu kugu tusinaa manduuqna waxbuu kugu tusinaa muxuu marka kugu tusinaa manduuqiisa wuxuu nagu tusiyey manduuqiisa qofkii camal fala camal aan shareecada waafaqsanayn inaan laga aqbalayn waa manduuqiisa mafhuumkiisuna muxuuna tusiyey qofkii camal fala camal shareecada waafaqsan in laga aqbala laakiin lafdigu saas ma aha qofkii camal falaa camal shareecada waafaqsan waa laga aqbala lafdigu saas ma aha laakiin waa laga fahmaa lafdigu muxuu yahay haddaba qofkii camal falaa camal aan shareecada waafaqsanayn inaan laga aqbalayn uu yahay marduud haadaa lafduhu laakiin mafhuumkiisiina sidaas cagsigeedu noqday waa mafhuum almukhaalafa amaa mantuuquhu mantuuqiisa miya fa innahu yadullu wuxuu tusiyaa calaa anna kulla bidcatin bidco kasta uxditat fi ddiini oo diinka lagu soo kordhiyey laysa lahaa aslun fi lkitaabi wasunna bidcadaas oo kitaabka iyo sunnada wax raada aan ku lahayn sawaa'un waxaa isku mid ah kaanat min albidaci alqowliyati alkalaamiyati bidcadaas inay tahay bidcooyinka hadalka ku saabsan kalaamka ku saabsan ka tajahumi sida bidcadii jahmi ibnu safaan uu soo kordhiyey tajahumku waa wixii jahmi ibnu safaan uu diinkan ku soo siyaadiyey oo caqligiisa uu ka keenay waarafdi iyo bidcada rafdiga ku saabsan oo ay aaminsan yihiin nimanka rawaafidda loo yaqaano ama shiicada iyo walictizaal nimanka muctasilada ah waxay rumaysan yihiin iyo wakayriha wixii soo raaca sida qadaryadii oo kale aw min albidaci alcamaliyati ama waxaa isku mida ah inay yihiin bidcooyinka camaliga ah katacabudi lilaahi ilaahay in loogu cibaadaysto bicibaadaatin cibaadooyin lam yashracha allahu walaa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisu aysan jidayn faina dalika kaas kullahu dhammaantiis gebi ahaantiis marduudun calaa saaxibihi qofkii sameeyey waa lagu radinaa waa lagu soo tuuraa laga aqbali maayo haadaa manduuqu lxadiid wa ahluhu cidda sidaas yeeshana oo ilaahay saas ku caabudana madmuumuun waa dhaleecaysan yihiin bixasabi bidacihim dhaleecayntooduna waxay ku xidhan tahay hadba bidcadoodu inta ay la eg tahay wa bucdihaa can iddiini iyo bidcada ay la yimaadeen hadba diinka intay ka fog tahay faman akhbara bigayri maa akhbara allahu bihi wa rasuuluhu faman akhbara qofkii sheega bigayri maa akhbara allaahu bihi wa rasuuluhu allah iyo rasuulkiisu wax aysan sheegin qofkii ka khabra aw tacabada bishayin lam ya'dan illaahu bihi wa rasuuluhu ama ilaahay ku caabuda wax uusan allah idmin rasuulkiisuna uusan idmin walam yashrachu uusanna jidayn fa huwa mubtadicun qofkaas waa mubtadic waman xarama almubaaxaat qofkii xaaraantinimeeya waxyaabaha mubaaxaadka ah sida tijaaradii iyo baycii bayci waa shay mubaax ah ilaahay baana xalaaleeyey wa axalla allahu albayca wa xarama alriba waxyaabahaas mubaaxaadka ah oo ay ka mid yihiin waxa dadku ay cunaan ama cabaan qofkii xaaraantinimeeya aw tacabada bigayri sharciyaat ama wixii la jiday waxaan ahaynna ilaahay ku caabuda fa huwa mubtadicun wa amaa mafhuumu hada alxadiid xadiidkan mafhuumkiisa miya fa innahu man camila qofkii sameeya camalan <clears throat> calayhi amru llaahi wa rasuuluhu camalkaas oo sharciga waafaqsan fainahu man camala fainahu man camila qofkii sameeya camalan calayhi amru llahi wa rasuuluhu camalkaas oo amarka ilaahay iyo amarka rasuulku ay ka sarreeyaan wa huwa atacabudu lilaahi bilcaqaa'idi saxiixa waana ilaahay in lagu caabudo caqiidooyinka saxiixa ah oo saxda ah waalacmaalu saalixa iyo acmaasha saalixada ah ama min waajibin waajiba ahaato wa mustaxab ama mustaxab ha ahaatee facamaluhu maqbuul camalkiisa waa la aqbalaa wa hada mafhuumu lxadiid wa sacyuhu camalkiisa iyo shaqadiisana mashkuurun waa ku mahadsan yahay wayustadallu bihada alxadiid xadiidkan waxaa loo daliishadaa waxaa loo daliishanaa wayustadallu bihada alxadiid xadiidkan waxaa loo daliishanaa calaa anna kulla cibaadatin cibaado kasta oo fucilat la sameeyey calaa wajhin manhiyin canhu qaab la reebay cibaado kasta oo loo sameeyo fa innahaa faasida waa faasid maxaa ka mid ah nabigu sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalam wuxuu yidhi maalmaha ciidda ah yaan la soomin qofkii ilaahay ugu dhowaada maalin ciid ah inuu soomo soonkiisas waa kayru maqbuul sababtoo ah waa shay la reebay liannahu laysa calayha amru shaaric maxaa yeelay shaarica amarkiisu kama sarreeyo cibaadadaas wa anna annahya waxaa kaloo laga faa'iidaysanaa nahyiga yaqtadi alfasaad inuu fasaad keeno waa qaacida usuuliya wixii allah iyo rasuulkiisu ay reebaan qofkii sameeya waxaas uu sameeyey waa faasid ama cibaado ahaado ama mucaamalo ha ahaado faasid waay wa kullu mucaamalatin mucaamalo kasta naha shaaricu canha shaaricu uu reebay shaarica waxaa loola jeedaa allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wacalaa alih wasalam allah waa shaaric asagaana dadka u jideeya waxay ku dhaqmi lahaayeen rasuulkiisuna waa shaaric sababta oo ah asagaa u idmay ummadda inuu u jideeyo wixii kitaabka qur-aanka ah aan loogu jidaynin shaaric waa min baabi alikhbaar laakiin allah in lagu magacaabo shaaric sooma aroorin asmaadiisa ka mid maaha shaaric laakiin waa min baabi alikhbaar liannahu sharaca licibaadihi addoommihiisa saa wax u jideeyey mar hadduu addoommihiisa wax u jideeyey in lagu sifeeyo oo lagu tilmaamo inuu shaaric yahay waxba kuma jabna wa kullu mucaamalati naha shaaric canaa fa inahaa laaqiyatun wax ka soo qaad ma laha laa yuctadu biha lana tirsan maayo oo xisaabta lagu dari maayo alxadiidu athaalid xadiiska saddexaad can tamiimin iddaari radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllah sala allahu calayh wacala alihi wasalam nabigu wuxuu yidhi addiinu nasiixa diinku waa naseexo diinku waa la talin waa khayr miirid waa dantaada oo laguu sheego waxaas oo dhan waa nasiixo danahaaga oo laguu sheego addiinu nasiixa addiinu nasiixa qaaluu waxay dhaheen saxaabadii liman yaa rasuul allah diinku yuu nasiixo u yahay rasuulka ilaahayo qaala wuxuu ihi lilaah allah buu yahay walikitaabihi iyo allah kitaabkiisa qur'aanka ah walirasuulihi iyo rasuulkiisa walia'immati lmuslimiin iyo dadka muslimiinta ah madaxdooda wa caammatihim iyo dadka muslimiinta ah dadweynahooda aan madaxda ahayn rawaahu muslim muslim baa wariya xadiiskaas karara الnabiyu salى اllahu عalayhi wعalى alih wasalam hadihi اlkelima nabigu waa ku soo celceliyey kelimadan oo ah addiin الnasixa addiin الnasixa ihtimaama lilmaqaam isagoo xoog saara maqaamka markaas la joogo qofka marka la rabo in wax la in wax la fahamsiiyo ayaa hadalka loogu soo celceliyaa maqaamka markaas nebigu uu taagan yahay wuxuu rabaa dadku inay muhiimad siiyaan meesha markaas uu joogiyo wuxuu ka hadlaa dadku si ay muhiimad u siiyaan wa irshaadan lilummati iyo hanuunin ummadda la hanuunina an yaclamuu si ay u ogaadaan xaqa alcilmi ogaansho dhab ah anna addiina diinka kullahu gebi ahaantiis daahirahu midkiisa muuqda wa baatinahu iyo diinka baatinkiisa munxasirun fi nasiixa inuu ku kooban yahay nasiixadaas diinka oo dhan nasiixadaas usoo hoosgalaa uu leeyahay wahiya alqiyaamu taamu nasiixaduna waa maxay wahiya nasiixadu alqiyaamu taamu waa u istaagid dhammaystiran bi haadihi alxuquuqi alkhamsa oo loo istaago xuquuqdan shanta ah oo xaqa koobad allah uu leeyahay kan labaadna kitaabkiisa uu leeyahay kan saddexaadna rasuulkiisa uu leeyahay kan afaraadna a'imatu lmuslimiin ay leeyihin kan shanaadna caamat lmuslimiin faannasiixatu lilaah allah in loo naseexayo maxay tahay macnaheedu alictiraafu waa in la qiro biwaxdaaniyati illaah kelinimada ilaahay inuu waaxid ku yahay fii cubuudiyatihi inuu waaxid ku yahay fii rububiyatihi inuu waaxid ku yahay fii asmaa'i wa sifaati oo cid la wadaagta aysan jirin wa tafarudihi ilaahay inuu la kelin noqday bisifaati alkamaal tilmaamo dhammaystiran calaa wajhinna uu ula tafaruday qaab laa yushaariquhu fiiha mushaarik tilmaamahaas uusan la wadaagin qof la wadaaga biwajhin min alwujuub qaab qaababka ka midan uusan ula wadaagin weji wejiyada ka mid a uusan ula wadaagin haddii la yidhaahdo allah wuxuu ku sifaysan yahay cilmi addoommadiisuna waxay ku sifaysan yihiin cilmi laysa alcilmu kalcilmi cilmiga ilaahay loo tiiriyey iyo cilmiga addoommada loo tiiriyey isku mid ma aha magacaasay wadaagaan bis allah cilmigiisa waa cilmi kaamil ah nisyaan ma galo addoommada cilmigoodu laakiin waa cilmi ilaahay uu ku tilmaamay qaliil inuu yahay wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliil cilmiga addoommada jahliyaa ka horreeyey ilan alaslu fi linsaan aljahlu insaanka waxaa asal ku ah jahli allah wuxuu leeyay wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an ilaahay car wuxuu idinka soo saaray caloosha hooyadiin idinkoo waxba aan aqoon insaanku wuxuu dhashaa asagoo jaahila markaas kadib uu wax bartaa haddaba cilmiga insaanka waxaa ka horeeya jahli nisyaanna waa ka dambeeyaa laakiin ilaahay wuxuu leeyahay alcilmu alkaamil saas daraaddeed la dhihi maayo addoommadu sifatu lcilmi bay ilaahay la wadaagaan maya waalqiyaam iyo in loo istaago bicubuudiyatihi addoonnimadiisa in addoon loo noqdo daahiran wa baatinan si muuqata iyo si hoose waalinaabatu ilayhi ilaahay in loo toobad keeno in loo soo laabto kulla waqtin waqti kasta mar kasta bilcubuudiyati caabudid ilaa soo laabashada laftigeedu ayadaa cibaado ah watalabi iyo ilaahay wax ka baryidda wax laga baryaa ragbatan rajayn la rajaynaa naxariistiisa wa rahbatan iyo cararid laga cararaa cadaabkiisa iyo caradiisa maca tawbati iyadoo la toobad keenaa walistikfaar addaa'im iyo ilaahay mar kasta loo istikfaarsanaa lianna alcabda addoonka maxaa yeelay laa budda lahu min altaqsiir fii shayin min waajibaati illaah addoonka waxaa laga maarmaan ah waajibaadka ilaahay uu korka ka saaray wax uun ka mida inuu ka gaabiyo ilaan addoonku kaamil ma aha wax kastoo ilaahay uu ku waajibiyey sidii la rabay boqolkiiba boqol addoonku kuma keeni karo taqsiir waa inuu ku dhaco aw itajari calaa bacdi almuxaramaat ama addoonku mararka qaarkeed wuxuu ku indha adeegaa muxaramaadka waxuun ka mid ah inuu ku indha adeego oo uu sameeyo wa bitowbati almulaasamati walistikfaar daa'im towbada la laazima almulaazama wa bitowbati almulaasimati walistikfaar daa'im iyo dambi dhaafka ilaahay la weydiisanaa oo daa'imka ah yanjabiru naqsuhu ayuu addoonka nuqsaankiisu uu ku kabmaa wixii nuqsaan ah oo kaaga yimid waajibaadkii ilaahay taksiirta aad ku samayd ama muxaramaadkiisii oo aad ku dhacday nuqsaanta meeshaas kaaga timid waxaa kaba ah towbada iyo istikfaarta daa'imka ah wayatimu camaluhu wa qowluhu camalkiisiina waa u dhammaystirma iyo qowlkiisii wa ama anasixatu likitaab illah kitaabka ilaahi in loo naseexeeyo miya fa bixifdihi waa in la xifdiyo dusha laga xifdiyo wa tadaburihi macnihiisa la fiirfiiriyo alfaaddan maxaa laga wadaa maxaa loola jeedaa wa tacallumi alfaadihi iyo in la barto alfaaddiisa sida loo akrinaa iyo wa macaaniihi alfaadaas waxa macno ah oo ay xambaarsan tahay ilan alfaaddan mid kastoo ka mida macnuu sidaa al xaamila lilmacaani alfaaddu ayadaa macaanida xambaarsan almacaaniina waa jamcu macnan macnuhuna waa almaqsad aw ilmuraad waa ujeeddada lafdigan laga leeyahay maxaa laga wadaa almacna haddaad maqasho huwa almuraad waa waxaa looga dan leeyahay lafdigan maxaa loogala jeedaa walijtihaad iyo inuu ku dadaalo fi lcamali bihi inuu kitaabka ku dhaqmo fii nafsihi isaga nafsada-aantiisa fii nafsihi muxuu ka wadaa kitaabka qur'aanka ah marna xuquuq isagu uu leeyahu ka waramaa marna xuquuq kayrkiis uu leeyahi ka warramaa xuquuqda isaga naftiisa uu leeyahay waa inaad ku dhaqanto oo asaga uu ka warramay fi qowlihi tacaala laa yamasuhu ila almutahharuun waa inaad kitaabkii ku dhaqanto fii nafsihi oo loola jeedo kitaabka waa inaad xurmadiisii iyo qadarintiisi iyo qiimihiisi waa inaad ilaalido ilaan asaga laftigiisa ka warramay wa fii kayrihi iyo xuquuqda isaga kayrkiis ay leeyihiin oo uu ka waramay waa in lagu dhaqmo wa ama anasixatu lirasuul nabigu in loo naseexayo sala allahu calayh wacala ali wasalam fa hiya aliimaanu bihi nabigu waa in la rumeeyo wa maxabatuhu waa in la jeclaado wa taqdiimuhu fiiha nabiga waa in la hormariyo fiiha fii haadihi almaxaba wa taqdiimuhu nabigu waa in la hormariyo fiiha fi hadihi almaxaba jacaylkaas cala alnafsi waalmaali waalwalad jacaylka nafta iyo jacaylka xoolaha la jecel yahay iyo jacaylka caruurta la jecel yahay waa in laga hormariyo jacaylka nabiga sala allahu alayh wala ali wasalam nabigu sala allahu alayh wala ali wasalam xadiiskii saxiixa waa tii uu ku lahaa laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min nafsihi wa maalihi wa waladihi waannaasi ajmaciin qofkiin iimaan ma laha ilaa uu aniga iga jeclaado carruurtii uu dhalay iyo naftiisa iyo dadka oo dhan iimaan ma laha macnaheedu ma aha waa gaal iimaankiiu ka baxay macnuhu saas ma aha waxaa loola jeedaa iimaankii kaamilka ahaa ee qofkan u suuragelin lahaa inuu inuu jannada galo biduuni cadaabin waa ka maqan yahay ilan iimaankaa wuxuu u qaybsamaa laba qaybood iimaan kaamil ah iyo iimaan naaqis ah iimaan kaamil ah oo qofka hadduu ku dhinto jannada uu gelaa soo cadaab aan la taabsiin iimaankaas kaamilka ahna wuxuu ku yimaadaa waajibaadkii qofka ilaahay uu saaray inuu ka soo baxo muxaramaadkiina inuu ka fogaado iimaan naaqis ah qofka hadduu la yimaado jannada waa geli doonaa laakiin waxaa dhici karta inuu cadaab uga hormaro haddaan ilaahay uusan cafin muxuuna naaqis ku noqdaa ama waajib lagu lahaa buu ka tegay ama shay muxarama ayuu sameeyey anfinta iimaanka la anfinaana laba arrimood mid ka mid aha qofka muslimkaa ah looga anfiyaa ama waajib laga rabay buusan samayn ama shay muxaram ah oo laga mamnuucay ayuu sameeyey laakiin shay mustaxaba qofka iimaankiisa looma anfiyo saas daraaddeed axaadiista ku soo aroortay nafyu liimaan can haa haaulaa'i alasnaaf dhammaantiis macnihiisu wuxuu yahay qofkaani waajib buu ka tagay ama muxaram buu sameeyey ilaahay hadduusan cafin asagoo aan ka toobad keeninna uu dhinto qofkaas naaru gela waxaad ma ogtihiin dadka muslimiinta in badan oo ka mid ah inuu nabigu sheegay sala allahu calayhi wacala ali wasalam inay naar geli doonaan intaan jannada la geyn ka hor naarta maxay ku gelayaan ama waajib laga rabay ayaysan samayn ama shay muxaram ah oo laga reebay bay sameeyeen ayagoo aan ka toobad keenin bayna dhinteen labadaas mid ka mid ay naarta ku gelayaan waana laga maarmaan nabigu suu sheegay sala allahu calayh wacala alih wasalam ilaahay inuu iska cafiyana waa dhici kartaa wuxuu yidhi haddaba waitibaacuhu nabiga waa in la raaco fii usuuli diini diinka usuushiisa waa in lagu raaco iyo wa furuucihi diinka furuucdiisa wa taqdiimu qowlihi nabiga hadalkiisa waa in la hormariyo calaa qowli kulli axad qof kasta hadalkiisa hadal kasta waa in aata nebigu sala allahu calayh waala ali wasalama ka horeeyo qofkaas si kasta uu kuula weyn yahay oo uu qiimo kuula leeyahay walijtihaadu fi lijtidaa'i bihadihi qofku inuu ku dadaalo nabiga hadyigiisii iyo waddadiisii inuu qofku ku hanuuno waddadiisii inuu raaco waannasru lidiinihi iyo qofku diinkii nabiga sala allahu calayhi waala ali wasalam inuu u hiiliyo oo u gargaaro intuu awoodo wa ama anasixatu liaimati lmuslimiin dadka muslimiinta ah madaxdooda in loo naseexeeyo wa hum aimatu lmuslimiin waxaa laga wadaa wulaatuhum madaxdoode min alimaami alacdam laga soo bilaabo imaamka acdamka ah ninka ugu sarreeya ila alumaraai ilaa laga soo gaaro dadka umarada ah sida wasarada oo kale iyo walqudaati iyo dadka qaahliyaalka ah ilaa jamiici man lahum wilaayatun caama aw khaasa ilaa laga soo gaaro qof ama wilaayo caam ah leh ama wilaayo khaas ah leh kuwaas oo dhan waa soo hosgelayaan fa biictiqaadi wilaayatihi madaxtinimadooda waa inuu ictiqaadiyo wasamcu waaacatu lahum wasamci waaacati lahum iyo inuu ateeco oo u maqlo warkooda uu yeelo maqlitaanka waxaa laga wadaa inuu warkooda yeelo wa waxadi nnaasi calaa dalika asaga marka uu sameeyo kadibna dadka waa inuu ku booriyo arrinka aan soo sheegnay wa badli maa yastatiicu min irshaadihim waana inuu bixiyo wax kastoo uu awoodo oo qiimo ah oo ayaga toosintooda ah inuu hanuuniyo wa tanbiihim ilaa kulli maa yanfacuhum waana inuu ayaga ku baraarujiyo wax kasta oo wax u tar ah wayanfacu naas dadkana waxutar ah wa ila alqiyaami biwaajibihim waana inuu ayaga ku baraarujiyo inay waajibaadkii ummadda ay u qaadeen ay ka soo baxaan wa ama nasiixatu licaamati lmuslimiin dadka muslimiinta ah caamadooda in loo naseexeeyo fa bian yuxiba lahu maa yuxibu linafsihi waxa naftiisa uu la jecel yahay waa inuu ayaga la jeclaado wayakraha lahu maa yakrahu linafsihi wixii naftiisa uu la necab yahana waa inuu ayaga la necbaado wayascaa fii daalika arrinkaas waa inuu ka shaqeeyo uu ku dadaalo bixasabi alimkaan intii suuragal ah fa ina man axaba shay-an sacaa lahu maxaa yeelay uu yidhi qofkii shay jeclaada waa ku dadaalaa waijtahada fii taxqiiqihi xaqiijintiisana waa ku dadaalaa wa takmiilihi iyo dhammaystiriddiisa fanabiyu sala allahu calayhi wacala ali wasalam nabigu fasara anasiixa nasiixada wuxuu ku fasiray bihadihi lumuuri alkhamsa arrimahan aan soo sheegnay oo shanta ah allatii tashmalu lqiyaam taasoo shamlinaysa oo ay ku guda jiraan in loo istaago bixuquuqi illaahi wa xuquuqi kitaabihi wa xuquuqi rasuulihi wa xuquuqi jamiici lmuslimiin cala ikhtilaafi axwaalihim wa tabaqaatihim dadka muslimiinta ah xuquuqdooda oo dhan xaaladahoodu haba kala duwanaadeen dabaqaadkooduna ha kala duwanaadeen ha isugu jireen ra-iis iyo mar-uus fa shamila daalika kaasi addiina diinkii ayuu shamliyey kullahu dhammaantiis walam yabqa minhu shay waxna kama soo harin ilaa dakhala fii hada alkalaam hadduuba wax ka soo haray hadalkan buu soo dhex galay aljaamici almuxiid ee wax uruurinaa ee wuxoo dhan soo hareeray ee soo koobay wallahu aclam annagana halkaas anoogu joogo